bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين amا bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab إda qama lah rajul min majlisih lam yqcud fiih baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa qaama lahu rajulun qof hadduu u istaago min majlisihi fadhigiisa uu uga istaago lam yaqcud fiihi ma ku fariisanayo haddii uu qof fadhiga uga kaco meeshii uu uga kacay ma fariisanayo qaala xadahanaa qabiisatu wa huwa qabiisatu bnu cuqba qaala xadahanaa sufyaan huwa thawriyu can cubayd illaahi can naaficin can ibni cumara qaal naha nabiyu sala allahu alayhi waaalihi wasalam nebigu wuxuu reebay an yuqiima arajula an yuqiima inuu qofkii ka kiciyo alrajula qofka inuu ka kiciyo min almajlisi fadhiga uma markaa dabadeed yajlisu fiihi huma huwa yajlisu fiihi dabadeed markaasi isaga uu fadhiisanaya wa kaana ibnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa idaa qaama lahu rajulun qof hadduu uga kaco min majlisihi booskiisa lam yajlis fiihi ma fariisan jirin qof haddii uu booska uga kaco ibnu cumar ma fariisan jirin meesha uu uga kacay ayb marka xadiidka macaanidiisa iyo wax ka midana waa soo hormaro kun boqol iyo afartan xadiidka raqamkiisa uu yahay buu ku soo hormaray waxaana laga qaadanayaa qofka majaalista in laysu waasiciyo oo la kala sikado laakiin in layskaga kacaa ma fiicno allaahuma qof hadda duruuf ay hayso oo jihran ama aan taagnaan karin oo kale meel looga waasicin karana aynan jirin markaas in markaa looga istaago wax dhiba ma laha oo waa min baab marka qofkaas kaalmo la kaalmaynayo ee qofkan iyo uunan qof kicinin la leeyahayna waxaa laga qaadanayaa sidoo kale tawaaduca oo tawaaduca inuu wax fiican yahay oo qofka uunan isla weynaanin qaala baabu lamaanati amaanadii caddaynteedii ayuu u baab yahay amaanadanna wuxuu ka wadaa majaalista iyo fadhiyada marka la joogay la sheekaysanayo dadka sirtooda in loo xifdiyo loo ilaaliyo ilaa hadda waxaan haynaa aadaabu lmajlis ayaan ku jirnaa meelaha marka dadku ku sheekaysanayo markii la kala kaco in markaa yacnii wixii sir ah ama qofka uu ka ku dhibaatoonayo in loo xifdiyo laga ilaaliyo oo loo ilaaliyo qaala xadahanaa abu nucaym wa huwa alfadl bnu dukayn qaala xadahanaa sulaymaan can haabitin huwa haabit bnu aslam albunani can anasin qaala khadimtu rasuula allahi sal l slam yowma nebigan maalin uu adeegay xataa idaa ra'aytu ilaa aan arkay annii qad faraqtu inaan dhammeeyey min khidmatihi adeeggiisii inaan ka dhammaaday ilaa aan sidaa yacnii u arkay oon maleeyey ayb xataa idaa bimacnaa ilaa an ilaa an ilaa an ra'aytu aytu annii qad faragtu min khidmatihi qultu waxaan idhi yaqiilu nabiyu sala allahu calayhi waalihi wasalam waxaan is idhi nebigu waa qayluulsanaya qaala yaqiilu waa qayluulsanaya nebiga oo waa seexanaya fakharajtu min cindihi waa ka baxay marka agtiisa si uu u seexdo fa idaa khilmatun waaba ilmo yalcabuuna inay ciyaarayaan faqumtu waan istaagay anduru ilayhim anoo ilmaha marka fiirsanaya ciyaartooda ilaa lacibihim ciyaartooda xaggooda aan fiirinayo fa jaa-a sala allahu calayh waali wasalam nebigaa yimid fantahaa ilayhim iyaga ayuu soo gaaray fasallama calayhim waa salaamay ilmihii marka in ilmaha yaryarkaa la salaami karaan kusoo marnay xadiidkan hadda ka hor oo qofka weyn ilmaha yaryar inuu assalaamu calaykum yiraahdo salaamo arrintaana ay u tahay wehel iyo ay u tahay farxad gelin ayb uma dacaanii dabadeed marka waa ii yeedhay nebiga fabacahanii ilaa xaajatin xaajo ayuu ii dirsaday dantiisa ah fa kaana fii fayin xataa ataytuhu fa kaana nebigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu ahaa fii fay-in hoos oogaa marka dan buu ii dirsaday isagana meeshii buu igu sugay meel yaroo hoos ah buu fadhiistay marka nebigu fa kaana fii fay-in ay fii dillin hoos ayuu markaa fariistay xataa ataytuhu ilaa aan uga imid wa abda'tu calaa ummii hooyaday ayaan ka soo daahay marka faqaalat waxay tihi maa xabasaka maxaa ku celiyey oo ku daahiyey qultu waxaan idhi bacahanii nabiyu sal l slama ilaa xaajatin nebigaa dan iyo dirsaday xaajo qaalat waxay tihi maa hiya xaajadaasu maxay tahay qultu waxaan idhi buu yidhi inahu sirun lilnabiyi sala allahu calayh waalihi wasalam waa sir nebigu leeyahay sal l slam waa arrin sir oo nebigu uu leeyahay ayb faqaalat waxay tihi ixfad calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalama sirahu nebiga sirtiisa u ilaali haddaba marka hadday sidaa tahay marka waxay kutusaysaa de anas caqligiisa iyo najaabada uu leeyahay isagoo wiil dhallinyaro ah leanna nebiga waxaa loo keena isagoo toban jir ah ee markuu dhimanayena labaatan jir buu ahaa dabcan marka de waqtigaana nebigaan noolaa waa dhowr iyo toban jir un markaas marka uu sidan u xifdinayo sirta nebiga ugana dadaalayo oo u ilaalinayo waa dhowr iyo toban jir iyadiina hooyadiina markay aragtay inuu nebiga sirtiisa xifdinayo war ilaali bay tiri nebiga sirtiisa ayb mujtamac marka aada u qiimo badanay ahaayeen aadna wax u fahmaya qaalat waxay tidhi fad alaa rasu faqaalat ixfad calaa rasuuli llahi sal l l sirahu famaa xadadtu bitilka alxaajati uguma waramin xaajadaasi axadan qofna oo min alkhalqi khalqiga ka mida qof uma sheegin falow kuntu muxadithan haddaan ahay mid dad u sheegayo xadadtuka bihaa haabidow adaan kuu sheegi lahay maanta yacnii hadda ka horna dad uma sheegin haddana inaan dad u sheega ma rabo haddaan dad u sheegi lahaana adaan kuu sheegi lahay maanta ardaygiisuu ku dhahaya xataa nebigoo god galay ee dhintay weli sirti waa haya sidiisay isaga qalbigiisa ugu jirtaa inaan uga bixin ayb marka tarbiyada la tarbiyeeyey iyo waxaad dareemaysaa marka siday u fiican tahay ayb baabunay hada kani dadku marka laba shay unbaa marka ammaanada iyo wax xifdinta iyo laba shaya badanaa ka baabi'iyo oo looga waayaa shay waxay tahay deganaan la-aan qofku hadduusan rasaano lahayn uusan deganayn oo uu qof iska yacnii meel walba uun lugta gelinayo uu yahayna waxma xifdin karo taasi caqligay u laabane rasaanadu ilaa waa shay caqli ku tacalluqe qayb kalena waxay u laabanaysaa hawada itibaacu lhawaa shaygani mas-uuliyaddan qabo ammaanadan xifdi sirtaan ilaali haddii laba kumin la siiyaba waa iska xifdi waa waa faafinaya qofku marka jashaca iyo yacnii iyo eh, eh, hunguri weyninku iyo oon layska celin karinna wuxuu sababayaa iyadana qofku inuusan waxba ilaalin karinba oo mas-uuliyad iyo ammaanaba ouna lahayn labadaas shayba ammaanada dadka ka qariba ayb zamankan dadkiisuna saasay iskaga bateen marka ayib qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ida ltafata ida ltafata اltafata jamiican yacnii nebigu haddii uu milicsanayo isaga oo dhammaantii ayaa milicsanaya qaala xadaanaa isxaaqu bnu اlcalaa wahuwa isxaaqu bnu ibraahima bn اlcalaa saduuqun yahimu kahiira rawaa lahu اlbukhaariyu fi ladab اlmufrad qala xadaanii cmr bn اlxaariث wahuwa almisriyu qala xadaanii cabdullahi bnu salim can الzubaydiy qala akbaranii mxamed bnu muslim can saciid bn اlmusayab mxamed bnu muslim waa zuhri anahu samica abaa hurayrata abu hurayra uu maqlay yasifu rasuula اllahi sal l slama nebiga tilmaamayo wuxuu yihi kaana rabcatan nebigu wuxuu ahaa dhexdhexaad rabcatan yacni midaan aadna u dheerayn aadna u gaabnayn dhexdhexaad wa huwa ila tuuli aqrab dherarka xaggiisoona u dhowaa shadiid albayaadi caddaantiisu miday daran tahay ayuu ahaa caddaantaa daran lafteeda ma ahayn sida riwaayadka qaar tilmaamayaan aadna uma darnayn oo wuxuu ahaa markaa caddaan markaa uu ku jiro caddaan khaalisa aan ahayn ayb ayb aswada shacri lixyati garka tintiisa mid madow ayuu ahaa oo garkiisa tintiisa waa madoobeyd inta cirada ku taalay wax yar ayaa lagu sheegay oo la tirin karaba halkaas gacan faraheeda aan ka badnayn ayb xasana athagri ayuu ahaa ilkihiisa hore miday aada u qurux badan yihiin thaqr marka waa muqadamu lasnaan ilkaha meeshooda hore ayb ilkaha kuwooda hore ee marka uu qofka qoslayo iyo la arkaayo aad buu ugu qurux badnaa ahdaba ashfaari alcaynayn indhihiisa labadiisa indhood xiribyadooda kuwa waxay ahaayeen ay badan yihiin indhaha marka timaha indhaha galalkooda timahaasi kuwa ay badan yihiin ayuu ahaa ayb bucayda maa bayna almankibayn garbihiisu kuwa marka xoogaa kala fog ayay ahaayeen ayb bucayda muu idiin qoraan baciida ya ay baciida maa bayna almankibayn labada garbood dhexdooda wuu ka kala fogaa ayb mufaadal khaddayni labadiisa daan ama labadiisa dhabanna kuwa ay jilicsan yihiin ayuu ahaa ayb mufaadal jabiin labadiisa goon ama labada daan kuwa ay jilicsan yihiin yata-u biqadamihi jamiican lugtiisa ama gomadiisa kulligeed waa ku istaagaya dhulka macnuhu waxay tahay faraha dadka qaar yacni faraha hore ayay ku istaagaan ciribtay kor u qaataan dad ciribtay marka aad u dhigaan oo lugi lugtii qaybtii kale kor u qaadayaan isaga marka gomadiisa kulligeed dhulku dhigaya oo ma lahayn marka yacni isdheerdheerayn ama yacnii gadaal isu soo laabmid iyo ma una lahayn cirib keliyana kuma istaagaynin farahana kuma istaagaynin macnaha markaa sidaas weeyaan ayb laysa lahaa akhmusun rays ma gaarto ma lahayn labadiisa gumadood rays ma gaarto ma lahayn roob ma gaarto marka waa meesha cagta marka dhulka la dhiga aan dhulka taabanaynin mafhuum soo maha cagtaada haddaad dhulka dhigto meel waxaa jiro dhulka iyo dhulkaadi aynan aynan taabanaynin meeshaas waay rays ma gaarto ama roob ma gaartaa la yidhaahdaa marka meeshaa isagu ma lahayn oo lugtiisii marka way fidsanayd kulli dhulka waa gaaraysa ayib macnaha saas u jeeda yuqbilu jamiican hadduu dadka la hadlayo isagoo dhan waa soo jeesanaya ayb wayudbiru jamiican dhammaantiisna waa jeesanaya lam ara milahu isagoo kale ma arkin qablu walaa bacdu hadda ka hor iyo kadib midna ma arag isagoo kale yacni marka hadduu dad la hadlayana wejigiisoo siinayo haddii uu sii jeestana toosu usii jeesanaye qof marka yacni ilqooraanta iyo waxaas le ma ahayn oo indhaha yacni qofkii ama kana sii jeedo fiirinayana ma ahayn oogaa dadka saas oo kale nooc waxaa ku jira marka khiyaano iyo inuu wax un maagan yahay oo maanta dhan marka isha hadba dhinac dhinac u kale ujeedjeedinayo sidaa maunan ahayne wejigiisu waa siinaya dadka dhan marka yuqbilu jamiican dhammaantiis buu kusoo jeesanayay ayb wayudbiru jamiican ayb qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa arsala rajulan qof haddii uu diro fii xaajatin xaajo ou u diro falaa yukhbirhu yaanu u sheegin cidna qaala xadaanaa muxamadu qaala ahbaranaa cabdullaahi bnu zayd bni aslam cabdullahi bnu zayd marka waa saduuqun fiihi liin ayb cabdullaahi iyo cabdiraxmaan iyo waa wada dhasheen iyo nin kale saddexdoodaba ilmo zayd ibnu aslam dacfi baa ku jiray can abiihi waa zayd bnu aslam shaykhu limaam malik wuu ahaa isaga waa hiqa waay can jaddihi aslam weeyaan qaala qaala lii cumaru cumar wuxuu igu yidhi idaa arsaltuka ilaa rajulin haddaan qof kuu diro falaa tukbirhu ha ugu waramin bimaa arsaltuka ilayhi waxaan kuugu diray fa ina shaydaana shaydaanka yuciddu lahu wuxuu u diyaarinayaa kidbatan been cinda dalika meeshaa agteeda haddaan aniga fariin kuu dhiibo oon qof kugu diro fariintii iyo sa wixii aan kugu soo diray iyo yacni sababkan kuu soo diray iyo haw sheegin waxaas leanna arrintaa haddaad sababkan kuu soo diray inaan aniga kusoo diray iyo haddaad u sheegto waxaa laga yaabaa marka inuu been markaasi shaydaanku u qurxiyo been ayb oo sidaa marka uu beenta u sheego marka waxaa laga qaadanayaa qofka la diro ma ahan inuu faafiyo ciddii dirtay sirteeda ee ninka loo diray uunan wax sir ah intii la amray wax ka badan inuus u sheegin ayb maxaa yeele shaydaanku waxaa laga yaabaa inuu been ugu waxyoodo ee markaa yacnii wax uu ismoodsiiyo ayb oo markaa qofkii diray ninkaanina qaradkii ou lahaana laga fogaada markaas ayb ayb xadiidka marka dacf o isnaadkiisu dacfi baa ku jiro ninkan cabdullahi bnu zayd bn aslam ayaa ku jira qaala baabun hal yaquulu ma dhahayaa min ayna aqbalta xaggee ka timid ma dhahaya qaala xadaanaa xaamid bnu cumar wahuwa albakraawiyu can xamaad bni zaydi an leyt bni can leytin huwa bnu abi sulaym can mujaahidin qaala kana yukrahu waxaa la nacayay an yuxida arajulu qofku inuu yacni aragga ku taago annadara fiirmada uu ku taago ilaa akhiihi walaalkii saa inuu fiiriyo aada marka fiirada ugu taago ow yutbicahu ama uu raaciyo basarahu araggiisa idaa qaama min cindihi markuu agtiisa ka tago nin baa kula fadhiyay agtaadiibuu ka kacayaa uu ka tegayaa in aadan markaasi yacni indhaha ku taagin markuu kula fadhiyana indhaha ku taagin markuu kaa tagana aadan araggaagii sii raacinin oo qofka aadan sii fiirinin leanna shaydaankii baa wuxuu u sheegayaa marka suu-u iyo malaxun ayuu ku beeraya ayb ow yas'alahu ama waxaa la nici jiray qofka inuu su-aalo min ayna jiita xaggee ka timid wayna tadhabu xaggee u socotaa xadiidkan waa soo marnay waa mukarar toddoba boqol iyo toddobaatan iyo kow xadiidka raqamkiisa ayaan kusoo marnay meeshaas laakiin xadiidka naazil ayuu ahaa sanadku waa degay bukhaari markaa meeshaanna marka sanad caali ah buu ku keenay ayb meeshaan marka wuxuu yidhi xadaثnii bshr bnu mحamed qaala akbaranaa cabdullaahi qaala xadaثanaa xamaad bnu zayd can leyth meeshaana isaga iyo xamaad bnu zayd hal qofaa udhexeeya xaggana labo ayb baabka uu ku keenana wuxuu ahaa baabun laa yuxidu rajulu ilaa akhiihi nadara idaa wallaa walaalkaa haddii uu kaa tago sii jeesto inaadan aragga kusii gubin ayuu ku sheegay meeshanna wuxuu u baabaystay min ayna aqbalta inaan la dhihin dadka in la qodqodo maaha ninkii markuu kuu yimaado kaa oo qofkii uu ku yimaado intee ka timid xaggee u socotaa maxaad ahayd seed yacni su-aal badan lama raban oo qofkii aada axwaashiisii oo dhan ku kormeeraysid taasuu diidayaa sidaas marka dadka iyo axwaashoodana waa layska dhaafaa inta marka qalbigu isku saafiga yahay unbaa lagu hadlaa waa la nabdaystaa wixii danaa lagala hadlaa laakiin intee ka socotaa xaggeed ka timid hebel xaggee jiraa mee waxaas marka inaan la dhihin qala xadaanaa abu nucaym qala xadaanaa zuhayru can abi isxaaq can malik bni zubayd qaala wahuwa alhamdaniyu maqbuulu qaala mararnaa calaa abi darin abu dar ayaan soo marnay birabada rabada meesha faqaala wuxuu yidhi min ayna aqbaltum xaggee ka timaadeen qulnaa min makata makaan ka nimid ow min albeyt alcatiiq ama kacbadii baan ka nimid qaala wuxuu yidhi hadaa camalukum camalkiinu kan miya qulnaa nacam qaala amaa macahu tijaaratun walaa baycun ganacsi tijaaro iyo beec ma la jiraan miya miyaynan la jirin qulnaa laa ayaan nidhi maya lama jiraan qaala wuxuu yidhi ista'nifu lcamala camalka cusboonaysiista marka markii hore dee ikhlaaskoodii iyo wax ka weydiiyey iyo niyadoodii iyo wax tijaaraha ma idinla socdeen tijaaradu waa bannaan tahay iyadoo xajkii iyo la aadaya ama cumrada sida allaba yidhi laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum haddana laakiin marka qofku tijaaro iyo wax kale u socdo iyo marka uu camal khaalisa u socdo waa kalaa ajar badan markay u sheegeen inayna wax tijaaraa ula jirin wuxuu yidhi istanifu lcamala ha isku halaynina camalkii aada samaysateen xajkii iyo cumradii camalka wada oo ku cusboonaysii markaad camal ka baxda marka inaad camalka iska dhaafto maaha waa in haddana camal kala cusboonaysiiso ood cibaado un ku jirto mar walba sida ilaaha yidhi fa idaa faragta fansab haddaad faaruqdo daaco iyo cibaado ka baxdo fansab haddana dhibtoo isdhib oo cibaado kala gal ayib maxalu shaahidka marka min ayna aqbaltum haddii marka su-aashaas xaggeed ka timid yacni cilmi uu ku jiro iyo qofka faa'iido loo faa'iideynayo ay ku jirta dhib ma laha laakiin markay iska tahay iska qodqoditaan yaa la diiday baabun ay hada kani baabun baab weeyaan iyo qofka marka uu safar ka soo galoo kale iyo dhib ma laha ayib laakiin marka ay taxasus iyo tajasus tahay ma la rabo baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man istamaca qofkii dhagaysto ilaa xadiidi qowmin qolo sheekadood wahum lahu kaarihuun iyagoo nacay qolo sheekaysanaysa ninkii dhagaysta iyagoo nacayo warkooda in la maqlo qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa ismaaciil qaala xadaanaa ayubu can cikrimata can ibni cabaas ismaaciil waa ibnu culaya ayuubna waa ibnu abi tamiimata asakhtiyaani cikrimana waa mowla mowla bni cabaas nabiga sal ll ly slam wuxuu yihi man sawara qofkii masawira suuratan suurad kullifa waa lagu kalifaa an yanfuqa fiihi inuu ku afuufo ruux wacudiba waana la cadaabayaa walan yanfuqa fiihi mana ku afuufayo waman taxallama qofkii isriyaysiiyo isriyaysiiyo maxaa laga wadaa riyo ounan arkin ayuu leeyahay waa arkay anu xale waxaasan ku riyooday waana been wax ma arag kullifa waxaa lagu kalifaa an yacqida inuu isku gunto shaciiratayni laba heed laba masago yaryar wacudiba waana la cadaabaya laba masago ma isku xiri kartaa ma laysku xiri karo arrintan marka waciid shadiida inuu ku jiraa dareemay leanna bacdi riwaayat waxay leeyihiin waa la cadaabayaa ilaa ou suuradaas uga afuufa ruux ilaa ou labadaas masago isku gunto ee haddii uunan isku gunti karin cadaabkaasi sooma ka soo baxayso cadaab weligii uu ku jiraayo u muuqdaa lowlaa marka yacnii waxaa ahlu sunnada ku ijmaaceen aanay jiri lahayn ee ah qofka muslimka ee dembiga kabiirada la dhinto isagoon ka towbad keenin haddii la ciqaabo naarta waa laga soo saarayaa un ugu dambayn lowlaa taa aynan jiri lahayn xadiidkan daahirkiisu wuxuu u muuqanayaa khuluud fi nnaar ayb ijmaacaas iyo ahlucilmiga ee axaadiidta soo aroortay ibnu abi abuu saciid xadiidkiisa dad dhuxulo naarta ku noqday in laga soo saarayo ou sheegay xadiidtaasaa khasisayso ayib waayahay marka walan yaq walan yacqida baynahumaa mana guntayo waman istamaca ilaa xadiidi qowmin qolo warkood qoofkii dhagaysto yafiruuna minhu iyagoo ka cararayo weliba suba fii udunayhi labadiisa dhagoodaa lagu shubaa al-aanuku rasaas la dhalaaliyey rasaas la dhalaaliyaa dhegaha looga shubaa dadka marka waxay ka sheekaysanayaan iska daa wax maslaxaa haddaanay ku jirin faraha in laga qaado qaala baabu ljuluusi cala asariiri sariirta korkeeda fadhiga la fariisto sariirta waa meel la seexdo waana la fariisan kara qaala xadahanaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu ayub alwaashixiyu qaala xadahanaa laswad bnu shaybaan qaala xadahanaa cabdullaahi bnu mudaarib cabdullahi bn cabdullaahi bnu mudaarib baa qoran sidan waa la dhahaa laakiin magaciisa runtaa waxay tahay cubaydullaahi sawaabuhu cubaydullaahi bnu mudaarib wahuwa maqbuul rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad can alcuryaani bn lhaytham alcuryaanu bn lhaytham alacwar annaqaciyu maqbuulu bukhaari fi ladabi lmufrad buu ugu wariyey nasaa-ina waa usoo saaray qaala wuxuu yidhi wafada abi ilaa mucaawiyata aabbahay baa mucaawiya u wafdiyey wafdi u noqday wa ana ghulaamun anoo wiil yarna aan ahay falamaa dakala calayhi markuu u galay qaala wuxuu yidhi marxaban marxaban yacni saada saadafta makaanan raxban meel waasacaad heshee soo dhowow wa rajulun qaacidun macahu ninna waa la fadhiyaa cala sariiri buu la fadhiyaa qaala wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin man hada aladii turaxibu bihi ninkii meesha la fadhiyey baa wuxuu yidhi amiiruulmu'miniinow ninkan aada saa usoo dhaweynayso waa ayo qaala wuxuu yidhi haadaa sayidu ahli lmashriq bari dadka degan ee jiro sayidkoodii iyo odagoodii waayey ninkan wa haada alhaytamu bnu lswad waa alhaytamu bnu lswad qultu waxaan idhi man haadaa waa kuma kan qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa cabdullahi bni cumr bni alcaas isagana wuxuu yidhi yaa way ninkan kula fadhiyo cabdullahi bni cumr bni alcaas wey qultu lahu waxaan ku yidhi yaa abaa fulaan min ayna yakhruju dajaal su-aal buu weydiiyey marka cabdullahi bin cumar markaasu ku yidhi dajaal xaggee ka soo baxaya qaala wuxuu yidhi maa ra'aytu ma arkin ahla baladin beled dadkiis as'ala can baciidin as'ala su-aalis badan can baciidin shay fog yacnii dadkiinan ciraaq iyo ka yimaaday cid idinka weydiin badan arrin fog ma arag buu yidhi walaa atraka ka tegis badan lilqariibi wax dhow min ahli baladin ahlu beled ka badan anta minhu anta minhu adiga aada xaggiisa ka ka ahaatay ood ka timid yacnii iyo dadka aad ka timid xaggooda dad wax baciidana ka su-aalid badan ma aanan arkin waxa dhowna kaga tegis badan shayga dhowee la taagan yahayna ku su-aali maayaan wax dheeray ku su-aalayaan ciraaq marka reer ciraaq tacanud u qarinaa marka tacanud iyo madax adayg tacanudkaas de ibnu cumarna waa kii ka sheegay nin baa u yimid markaasu wuxuu yidhi ya bna cumar ma taqulu fii muxrimin qatala bacuudatan nin muxrima oo kaneeca dilay ka warramay markaasuu ibnu cumar wuxuu yihi ya ahla alciraaq maa akara taanu tacanutakum alla badanaa madax adeygiinu waxaay su-aalaysaanu yidhi tas'aluunii can dami lbacuuda kaneeco dhiiggeedaad i weydiinaysaan wataktuluuna sibta rasuulillahi sal ll slam wiilkii rasuulka awowga u ahaana waad dilaysaan waa gowracdeen waxaa is-aalaysaan anigana kaneeco dhiiggeed see waaya ay leedihiin marka kaneecadiina waa ka dhowrsanayaan dhiiggeeda waa ka xalaal meeranayaan xuseen bin cali dhiiggiisiina ka xalaal miiran maayaan alfiir bani aadamku haddii hawada ay qaado oo jahligu ka xoog bato meel uu ordayaa mana laga soo celin kara <clears throat> sidaasuu marka ibnu cumar ku yidhi ayb su-aashanna sidii oo kaley la mid tahay uma qaala wuxuu yidhi yakruju min ardi alciraaq dajaal wuxuu ka soo bixi doonaa ciraaq dati shajarin wa naqlin dhul u saaxiiba beero geedo iyo geedtimireedyo u saaxiiba ayuu kasoo baxaya xadiidkii nawaas ibnu samcaanna wuxuu ahaa wuxuu ka soo baxayaa khallatan bayna shaami waalciraaq meel marka shaam iyo ciraaq dhexdoodaa buu kasoo bixi doonaa dadka ugu badan ee raaci doona atbaacu dajaalna waa yahuud weliba yahuudda raacaysa waa yahuudu asbahaan asbahaan yahuudda degan asbahaan iiraan weeyaan hadda waana degan yihiin yahuuddu asbahaan oo iiraan yahuudaa degan yahuudda asbahaan kuwaasaa ugu badan oo xadiidku wuxuu leeyahay toddobaatan kun oo min yahuudi asbahaan ayaa dajaal raaci doono calayhim dayaalisatu dharka ay labistaan culummada yahuuddana ay ayagoo wato yacni culimmadoodaa raacaysa waay dajaal caamadii xaggee joogaan marka maxalu shaahidka marka wahuwa qaaci qaacidun warajulun qaacidun macahu cala sariiri u ka raba sariirtii marka in la fadhiisan karo qala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaanaa khalid bnu dinaar can abi lcaaliya qaala jalastu maca bni cabbaasin calaa sariirin ibnu cabbaas ayaan la fariistay sariir korkeed sariir marka in la fariisan karo yaxyaaga oo marka shaykhu lbukhaarina waa yaxya bnu maciin imaamu ljarxi waatacdiil weeyaan qaala xadaanaa caliy bnu ljacd qaala xadaanaa shucbatu can abi jamrata waa nasr bnu cimraan addubaci qaala kuntu aqcudu maca bni cabaas ayaan la fariisan jiray fakaana yuqcidunii calaa sariirihi sariirtiisu i fariisin jiray faqaala lii wuxuu igu yidhi aqim cindii agteyda ku nago ila joog xataa ajcala laka aan kuu yeele ilaa an ajcala laka ilaa aan kuu yee xataa ajcala laka liajcala laka saan kugu yeelo sahman min maali qeyb aniga maalkayga ka mid a yaan ku siinayaa ila joog yani si aan kuu siiyo cabaar ila joog fa aqamtu cindahu shahrayni laba bil baan ibnu cabaas la joogay qala xadaanaa cubaydun qala xadaanaa yunus bnu bukayr qala xadaanaa khalid bnu dinar abu khaldata qaala samictu anas bna maliki ayaan maqlay wa huwa maca alxakami amiirin bilbasrati isagoo la jiro acala sariiri sariir korkeed uu yahay yaquulu kana nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu ahaa ida kana alxaru kulaylku marka uu jiro abrada bisalaati salaadda waa qabow gelin jiray waidaa kaana albardu qabow haddii uu yahayna bakara bisalaati salaada duhur waa hormarin jiro waqtiga awalkuu ka tukan jira macalmushaahidka marka wahuwa maca alxakam amiirin bilbasrati cala sariiri anas iyo ninkaa marka sariirtii isla fadhiya qaala xadaanaa camru bnu mansuur wahuwa alqaysiyu lbasriyu abu cuhmaan alqadaax saduuqun waa min sigaari taasica qala xadaanaa mubaarakun qala xadaana alxasan qala xadaanaa anas bnu maliki qaala dakltu cala الnabiy sal l slam nabigaan usoo galay wahuwa calaa sariirin isaga oo sariir saaran marmuulin laga sameeyey bishariiطin xarig la soohay sariir yacnii laga sameeyey xarig la soohay sariirta catiirka oo kale waay hadda annaga catiirka aan u naqaano waa catiirka xarigay ka samaysan tahay xarkaa laga sameeyaa ayb marmuulin bishariiin yani xarig la soohay laga sameeyey ayb ay masnuucin bixablin maftuul taxta ra'sihi madaxiisa hoostiisana wisaadatun barkin ayaa min udmin maqaar ka samaysan xashwuhaa cubkeedana liifun qumbo uu yahay geedka qumbaha yacni qashinkiisa kore uu marka lagu cubay ayib liifkaas iyo qumbaha berigii hore waa laga joodareyaalka waa lagu cubi jiray isbuunyadan iyo intaan dadka u badanin ayib marka wuxuu leeyahay xashwuhu liifun maa bayna jildihi wa bayna sariiri thawbun maqaarkiisa iyo sariirtaasi thawbun wax mara ama ka xigaan maradii yacni sariirtii catiirka ahayd iyo isaga yacni maqaarkiisa waxba ma kala xigaan oo joodari iyo waxba ma saarna ayib way ku sawirneen marka jirkiisa fadakala calayhi cumaru cumar baa usoo galay fabakaa waa ooyey faqaala lahu nabiyu sal ll ly slam wuxuu ku yidhi maa yubkiika yaa cumar maxaa kaa oysiinayo qaala amaa wallaahi baan ku dhaartee maa abkii ma ooyinayo yaa rasuul allah rasuul allow allaa akuuna inaanan ahayn aclamu inaan ogahay annaka adiga akramu cala allaahi alla inaad uga korkiisa aada ugu maamuus badan tahay min kisra wa qaysar arrintaa inaanan ogeyn ma aha waa ogahay adiga inaad kisra iyo qaysar ka qayr badan tahay oo ilaahay agtiisa uga maamuus badan tahay taa in aan aha inaanan ogeyn ma ahan inaan u oynayo fa <clears throat> humaa iyagu yaciihaani way fasaadinayaan fii maa yaciihaani waxa ay fasaadinayaan fiihi shayga dhexdiisa oo min addunyaa adduunya ah yacni qaysar iyo kisra waxay fasaadinayaan adduunya adduunyay faro ay yani ku fataalayaan oo ay tuurtuurayaan wa anta adigana yaa rasuul allah rasuul allow bilmakaani aladii araa meeshaan aada arkay aan arkayaad ku sugan tahay adigana iyagana saan arkay bay maal u faraqayaanay u tuurayaan fa qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu yidhi amaa tardaa yaa cumaru cumaru miyaadan ku raalli noqonaynin an takuuna lahum dunyaa iyagu inay adduunyada haystaan walana alaakhira annaguna aakhira ay noo sugnaato iyagu inay adduunyo isaga raaxaystaan annaguna aakhira aan yeelanno miyaadan raalli ku noqonaynin qultu waxaan idhi balaa yaa rasuul allah inaanan raalli ku noqonin iska daaya waa raalli baan ku ahay qaala fa inahu kadalika arrintu marka waa sidaa aakhiraan leenahay aakhiraan leenahay macnaheedu maahan qofka muslimkaa adduunyo dhan ma helaaye ma laga wado yacni hadduu helana waa nicma almaalu nicma almaalu saalix lilcabdi saalix haddii nin muumin oo fiicani maal hela maal wanaagsan oo qof wanaagsan helay aayaddana waxay ahayd qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadihi wاطayibaati min alrisqi qul hiya liladiina aamanuu fi lxayaati اdunya khaalis khaalisatan yowma alqiyaama qiyaamo waxay u gaar tahay layidhi mu'miniinta maxaa laga fahmaya aayadda marka adduunyada laakiin mu'miniinta iyo keyrkoodba waa leeyihiin waa ziinada marka ziinadu maaha inay xaaraan tahay laakiin haddii la waayo wax weyn kaama maqna aakhiraa haysataa adiga saasay ka dhigan tahay ayb qultu balaa yaa rasuula allah qaala fainahu kadalika ayb maxalushaahidka markaan dee nebigii uh, sariirtiiba u sheegay marka wahuwa calaa sariirin marmuulin sariirtii marka ayuu kor saarnaa de marka inuu ku jiifay inuu fadhiyo labadaba ixtimaali karta qaala xadaanaa cabdullahi bnu yaziid qaala xadaanaa sulaymaan bnu lmugiira can xumayd bni hilaali can abi rifaacat alcadawiy tamiim bnu asad ayaa la yidhaha saxaabi qaala wuxuu yidhi intahaytu ila nabiy sala allahu alayh wali wasalam nabigaan soo gaaray huwa yakhdubu isagoo khudbaynayo faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah rajulun gariibun ana anigu rajulun nin baan ahay gariibun gariib ah yasal jaa-a yimid yas'alu can diinihi isagoo diinkiisa su-aalaya laa yadrii ma oga maa diinuhu diinkiisu waxa uu yahay yani diintiisa wax badan kama yaqaan wey fa aqbala ilaya waa iisoo jeestay wa taraka khudbatahu khudbadiisiina waa ka tegay fa utiya bikursiyin kursi baa loo keenay khiltu aan maleeyey qawaa'imahu yacnii lugihiisa uu ku taagan yahay xadiidan bir kursi baa loo keenay lugaha uu ku taagan yahay aan maleeyey bir inuu yahay qaala xumaydun araahu waxaan u malaynayaa khashaban aswada loox madow alwaax madow in luguhu ay ahaayeen xasaba xasibahu xadiidan ou bir u maleeyey marka birtu waa madowdahay alwaax haddii la madoobeeyana waa loo malayn karaa bir faqacada calayhi waa ku fariistay fajacala yucallimunii mima callamahu llah wuxuu gudagalay marka inuu ibarayo wixii alla baray uma atama khudbatahu wou dhammaystiray aakhiraha aakhirkeeda marka meeshaa uu fadhiistay kursigii marka sariir oo kale ayuu ka dhigay qaala xadahanaa yaxyaa ayb kursigana wuxuu u fadhiisaday dee warka inuu gaarsiiyo dadki qaala xadaanaa yaxyaa qaala xadaanaa wakiicun yaxya bnu maciin weeyaan qaala xadaanaa wakiicun can muusa bni dihqaan wa huwa almadaniyu اlbasriyu daciifu ayb wa huwa miman tagayara qaala ra-aytu bna cumara ayaan arkay jaalisan isagoo ku fadhiya calaa sariiri caruusin caruus sariirtiis isagoo ku fadhiyo calayhi hiyaabun xumrun dhar guduudanna oo wato sariirtii marka in lagu fadhiisan karo dharka guduudkaana da khilaaf badan iyo war badan baa ku jiro kitaabulibaas bay culimada uga hadlaan khulaasadiisu ilaa lix qowl meelahaas oo kale ibnu xajar sheegaa fatxulbaariga nimanka marka inay unkaraha ku jirto yaa xoog badan guduudka la sheegayo la nahyinayana waa midka khaaliska tiqda ah qaala wacan abiihi can cimraana bni muslim qaala ra-aytu anasan ayaan arkay jaalisan calaa sariirin isagoo sariir ku fadhiya waadican ixdaa rijlayhi labadiisa lugood midood saaray cala luqraa midda kale iskor saaray qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa ra qowman qolaha haddou arkay tanaajowna faqayaan falaa yadkul macahum yownan dhexgelin dad showraya haddou arka ama wax isu sheegayo yaanu soo dhexgelin qaala xadaanaa muxamedun qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala akhbaranaa daawuud bnu qays ayb qaala samictu saciid saciida almaqburiy yaquulu samictu saciidan almaqburiya waa saciid bnu abi saciid yaquulu marartu cala bni cumar saciidan mau idin dhege idinka saciida saciid waa munsarif marka samictu saciida almaqburiya saasaa fiican yaquulu isagoo dhahayaan maqlay marartu cala bni cumara ibni cumar ayaan soo maray wamacahu rajulun isagoo ula jiro nin yataxa ula joogo nin yataxadasu oo markaa yacni la sheekaysanayo faqumtu ilayhimaa waa ag istaagay marka xaggoodaan ag istaagay falatama fii sadrii xabadkayga ayuu dharbaaxay xabadku iga dharbaaxay dharbaaxuu xabadka iga dhuftay faqaala wuxuu yidhi idaa wajadta thnayni haddaad laba qof aragto yataxadataani inay sheekaysanayaan falaa taqum macahumaa hala istaagin walaa tajlis macahumaa hala fariisanin xataa tasta'dinahumaa ilaa aada idinka qaadato war mee laydinla soo istaagi karaa mase sheekaada haysataan sidaas ilaa aad ka dhahdo ayib faqultu waxaan yidhi aslaxaka allaahu allaha ku hagaajiyey ya abaa cabdiraxmaan inamaa rajowtu waxaan rajaynaya anigoon iska rabay an asmaca minkumaa khayran khayr inaan idinka maqlo anugu waxaan idinkugu imid un ka faa'iideysaan islahaa say niyadiisa waa fiican tahay ibnu cumarna aadaabta saxdaa uu baraa haddii dadka marka aan la barin oon sidaan la yeelin oo layskaga dul qaato waxna aan loo muujinin ee dadkii aadaabtii baaba ka hallaabaysa goormay aadaab baranayn laba qofoo sheekaysanayso soo ag istaagay waa laga aamusay kuwo kale s waa kan laga aamusay waxaan inay xun yihiin goormuu barana marka waa inay marka loo sheego la yidhaha dad lama ag istaago hadday sheeko iyo haystaan waana dabaa'ic dadka iska badwiyiinta aad yacni ku badan laakiin dadku hadday diinka fahmaan badaawada waa ka baxayaan badaawada markaa iyo badwinimada diinka looga baxaa ee wax kale loogama baxo hadii diinta aada uga baxdo waxa ugu fiican kaas ayb dadka hadda diinka dhegaysto ama kutubta xadiidka iyo akhrisana xataa in la sheegana way fiican tahay in badan oo kamida mashaakilka haysta way kamid tahay arrintan qof baa laga yaabaa inuu qof la taagan yahay masale iyo wax weydiinayo mid kalaa imaanayo waa ag istaaga ninkan waxaa laga yaabaa su-aashiisa adiga inaad maqashay inuusan rabin maxaa u ag istaagin haddii aada dan ka leedahay halkaas istaag sug markuu ka dhammaado adiga gal waxaas in layska dhaafo waxaa in layska dhaafo waxaa kaloo haddana aada arkaysaa mararka qaar oo kaba sii xuntaas labadii qof uu soo ag istaagayaa oo hadalkii u socdo isagaa kiisa tuuranaya marka wax aad loo arka waay aad aad weliba ma dhi ma dhahaayo yacni naadirana loo arkaa maaha waa wax aad loo arka waay waxaa iska dhaafa marka oo qofka waxaa la rabaa inuu ixtiraam leeyahay kan hadlaayo uu ixtiraamo kan su-aasha la weydiina labadan qof mid kasta inuu ixtiraamo asna naftiisa ixtiraamo markuu kan ka baxo inuu usugan laakiin qofku weliba mararka qaar tallaabada saddexaad oo sii xun waxay tahay haddaad u shaag maagto warukaadi aad dheh maagtana waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo waa daahayaa aniga ii boobsii ilaa mataa ii boobsiidaan ilaa mataa aan wadaynaa marka waa haddii aad hadda u boobsiisana asagoo halkaas taagana arkaysaa qof kula sheekaysana marka sajiye iyo dabciyay noo noqoto boobsiiska nacam wax danoo naga dhaca ma laha nacam boobsii waa un iska dhahaynaa maahane wax danoo naga dhacaana ma ma arkaysid nacam waxaan marka in layska dhaafo nacam dabaa'icdaas qofku inuu iska zuuliyo waa dabaa'ic badaawi waay nacam qof xadiid nebi baranaana inuu badow noqdo ma aha nacam ayb dadkii kale marka oo diinta aan shuqulka kulahayn iska cilmaaniinta markay arkaan dadkan war waxaan awalba wadaadda aan aan ilbax ahaynay ahaayeen bay leeyihiin awalba maxaa wadaad muxuu ogaayey dhahayeen laakiin adigu haddaad ku dhaqmi lahayd xadiidka nebiga adaan ninkan ka ilbaxsanaa lahay laakiin xadiidku waxaa u baranaya keliya un inaad iska taqaano cilmi ahaan leed u baranee maahane in lagu dhaqmaaba aada uguma barannaba shala qala xadaثna mحamed بن سلام whuwa الbikandiyu qala أخbarana cabdالوهاab whuwa الثaqafiyu wahuwa cabdالوهاab بn cabdالmجيد qala xadaثna khالد عan عكرمةa عan iبni cabasi qaala man تasمca إlى xadiiثi qowmi ninkii ismaqmaqashiiyo qolo warkood wahm lahu kaarihuun iyaguna ay nacayaan suba fii udunihi اlآnuku dhegtiisaa lagu shubaa rasaas la dhalaaliyey waman taxalama bxulmin qofkii riyo uunan ku riyoonin inuu ku riyooday sheegto kullifa an yacqida shaciiratan masage ama heed labadiiyo xaba inuu isku guntaa lagu kalifaa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa yatanaajathnaani duuna thaali labo iyaynan faqin kan saddexaad la-aantiis saddex qofaa meel isla fadhiso labaa gaar isula baxday ninkii ninay ka tageen maya saas yaa leeyahay leanna ninka laga tegayay qalbigiis waxbaa gelaya nimankan makuu tasho rabaanuu is leeyahay adiga miyay kaa tashanayaan adiga miyay wax ku dhahayaan maku xamanayaan ayb waxaaba laga yaabaa de inuu is yidhaahdo labada nin maku dili rabaan zaman ile waxaan ku jirnaa annagu dadku aada isu dilayaan ayb waxyaabahaas dhan qalbigiisa shaydaanku inuu geliyo iyaa la diidayaa ayb qala xadaanaa ismaaciil qala xadaanii maliku can naafici can cabdillaahi ana rasuula اlahi sal l slama qaal ida kanuu alaaatan saddex hadday yihiin falaa yatanaajatnaani duna aali labayaynan gaar u faqin kan saddexaad la-aantiis waxaa la mida macnahaani luqad ou ninka saddexaad fahmaynin haddii lagu hadlo meeshii waa isla joogaan laakiin labadaani luqaday isla yaqaanaan kan saddexaad laakiin ma fahmaayo luqadaas inay luqadaa ku wada hadlaan siday af ay isla fahmayaan say ugu hadlaayeen yaa mar uun labadan afkoodii isla galeen iyada lafteeda waa waa la mid leanna xukunka waa macquulu macquululmacnaa waay xadiidkan macnuhuna bacdi riwaayaat baa tilmaantay liana dalika faina dalika yuxsinuhu arrintaa waa murug gelinaysaa mar haddii xusni iyo murug imaado wixii la reebayaa imaanaya haddii marka luqad uunan fahmaynin lagu hadlo murugtiisa uma gelayso iyo shakigii waa gelayaa hawa hawo marka xukunku waa ayb mashaaricigu marka shay mutafariqaadana ma kala eh, ma isu keenayo laba shay laba shay isku midana ma kala qaadayo ciladuna mar walba waa in la fiiriyaa lianna alxukma yaduuru maca alcilati wujuudan wacadaman ayb haddaan laakiin tiraa maya fadhiyaa la sheegay maya waxaa la sheegay taasi ciladiibaa marka meeshii ka baxayso ayb hadday afar yihiin marka baabun ida kanuu arbacatan afar hadday yihiin qala xadaثna cmar bnu xafsin qala xadaثanii abi qala xadaثna اlأcmash abi wa xafs bnu ghiyaas qala xadaثanii shaqiiq can cabdillaahi qala qala الnabiyu sal ll slama ida kuntum ثalaaثaةa saddex haddaad tihiin falaa yatanaajaثnaani laba yaynan faqin duna الثaaliثi fainahu yuxsinuhu dalika waa murug gelinaya arrinta marka talaata haddii la yidhi laba yaynan faqin afar say noqonee marka mafhuumku wuxuu keenayaa afar in dhib ayna lahayn laakiin mafhuumkaasi mafhuumulcadad waayo mafhuumulcadadkuna waa dacfi baa ku jiro hadda laakiin mafhuumulcadadka keliya lama qabsanin ee ciladaa la qabsaday fainahu yuxsinuhu dalika ee ninkan marka keli meel looga tago shaydaankaa la sheekaysanayo laakiin marka nin labaad ou la fadhiyo cilladaas marka oo cuqdada waa ka baxaysaa leanna adiga kaliga ayaa lagu tashanaya horta meesha waa ka baxay leanna nin kaleba waa la jooga soo ma fahmaysa ayib waxa marka mafhuumku leh waa cillada fa inahu yuxsinuhu hadday saddex yihiin oo laba isla faqaan mid laga taga waa murug gelinay haddii aynan murug gelinaynin inay bannaan taha laga qaadana muruggelin la-aanta marka maxaa ka mid a ah? fasax haddii la weydiisto isagii baaba laga fasax qaatay oo ogolaaday qalbigiisa murug ma leh nin kalea la joogo murugtii ma leh ayb qala waxadaanii abu saalix can ibni cumar can nabiy sal l slam milahu qulnaa fain kanuu arbacatan hadday yihiin qaala laa yaduruhu ma dhibaayo qala xadaanaa cuثmaan qala xadaanaa jariiru cuثmaan bnu abi shayba imaamku jariirna waa ibn cabdilxamiid addabi can mansuurin wahuwa mansuur bnu lmuctamir can abi waa'ilin shaqiiq bnu salma can cabdillaahi waa cabdullahi bni mascuud can اnabiyi sala اllahu alayh wali waslama qaala laa yatanaaja hnaani duna alaakhari xataa yahtaliu xataa yakhtaliquu binnaas ilaa ay dadka ka dhex galaan hadday dad badan meesha is ay yimaadaan laba waa isla bixi kartaa marka min ajli ana dalika yuxsinuhu waxaana sidaa cilladu ay tahay in arrintaa ay murug gelinayso min ajli cila mansuusa waa cilladan qaala xadaanaa qabisatu qaala xadaanaa sufyaan can ilacmash can abi saalixin can ibni cumara qaal idaa kanuu arbacatan afar hadday yihiin falaa ba'sa dhib male hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed